alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin musanifku raximah llahu tacaala imisa nooc oo ka mida noocyada cibaadaadka ayuu ku sheegay kitaabka su-aal aye tafadal imsa laba qura noocyadu sheego o dhan wa minhu اducaa wاlkhawf wاlrajaa waa imisa tiradooda waa imisa maad tirin aye fadal qum ya akhi qum aye ya afar iyo toban halk marka laga bilaabo minhu ducaa maxaa ka horeeyana maxaa ka horeeya ya alislaam walimaanu walixsaan ka imisay noqonaya marka la isku daro todobiyo toban marka afar iyo toban nooc buu sheegay kuwaas iyagu waa usuushii cibaadaadkeed ayib afar iyo tobanka uu sheegay waxaynu nidhi saddex qaybood bay uqeybsamaan saddex qaybood aye fadal xagan ka bilo xaggan halan ka bilo halka cibaadaat qalbiya cibaadaat qowliya cibaadaat ficliya cibaadaadka qalbiga waa kuwe markaa alkhawf wاlrajaaء wالtawakul wاlkhashyaة wالragbaة wالrahbة ayib cibaadaadka ficliga waa maxay annadru kuwa qowligaa adducaa jazaaka اllah khayr wa gayru dalika min anwaci اlcibaada muxuu ishaaraya baynu ihi ilaa maada yushiir fadal calى ana اlcibaadaat غayr maxsuura bma dakarhu الmuصنif alatii amara allahu biha laba arimood buu tilmaamayaa baynu nihi yushiiru ilى amreyn alatii amara allahu biha haye fadl haye in أن العباadة laa تhبت إlا بأmr إلaahi صح ta labaadna arinta labaad taa ma hays haye waa jawaabtay haye haye sidee de waa waay wahabken dhaxmooteen ul baad u baahantiin ul gaxanta ladinkaga duulay haye tafadal jawaabdi jawaab a sax lakin ta horun bay kamid tahy an alcibaadata laa tahbut ila biamri ilahi haye أن kula ma amara اllah bh aw rasuulhu amr ijaabin aw istixbaabi e weli maad ridinba khabarkee cibaadaة wax kastoo ilaahay uu amray addoomihiisa ha waajibiye ama ha suneeye inuu cibaadaye لأna amrahu bihi yadul calى maxabatihi lahu inuu amray waxay tusinaysaa inuu ilaahay jecel yahay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu jecel yahayna waa cibaado kuluhaa lilahi tacaala ma macna lilah laamkaas muxuu faa'ideynaya fadl istixqaaq iyo ikhtisaas labadaba xaqu khaalisu lilahi waxda khaaص bه ayب ma الdliil عalى أن العibaadaةa kulha lilah aye fضل qm dliilku sheegay dliil aan ahayn ka waan usoo socdaa adilo badan baynu akrinaa ayado badan tilmaamaya cibaadada inuu ilahay un xaq u leeyahy haye tafadal qum qum wma umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lah اdiin mkhlisiina lahu اdiin ayb daliilu qowluhu tacala wa ana masaajid اllahi falaa tadcuu maca allahi axada adaliilu calى maada adaliilu calى maada haye calى ايش ايش calى wujubi ifraad اllahi bاlcibaada aw calى ana alcibaadata kulaha lilah waa isla mid cibaado o dhan ilaahay uu leeyihi oo uu la gaariya waxa u daliila qowluhu tacala ana masaajid lilahi falaa tadcuu maca allahi axada halka aayaddu daliil uga tahay in cibaadada ilaahay inu xaq u leeyahy aye nacam a laba weji alawal sax haddii lagu macneeyo xubnahana xubnaha ilaahay yan isagunba xaqule in lagu caabudo yan macnaheedu ay wejiga labaad walaa tadcu maca allahi axada annahyu can cibaadati gayr illah mar haddii l cid kale in la caabudo ilahay lala caabudo la diiday macanu muxuu noqonaya hada daliil cala ana alcibaadata kulaha lilah waay faman sarfa minha shaya ligayr اllahi fahuwa mushriku kafiru qofka cibaadada wax ka mida ilaahay cid aan ahayn u yeela shaya faman sarfa minha shaya t maxay tusinaysa minha shaya ay shaya minha yani mataa yakunu اlinsaanu mushrikan aye shay kamida walow mid qura ha noqotay soo ma marka hal yushtarط fi اlxukm bالshirki calى الإnsaan an yajcala jamiiع الcibaadaat ligayr الlah lama shardiyo soo ma bal إida jacala ida sarfa cibaadaة waaxida ilى gayr الlah fahuwa mushriku wain akhlasa fi jamiici aw fi saa'ir اcibaadaat cibaadaad kaleo dhan ikhlaaska ku sameeya ayib xaqiiqatu shirki waa maxay horena waynu sheegnay aye jaclu shayin min xuquuq illahi wa khasaaisi ligayr illah asamcaani muxuu yihi asamcaani falshraaku biاllah wa an yajmaca maca allahi gayr allah fima la yajuusu ila lilah ayb hal yushtarad fi lxukmi bishirk an yactaqida macna min macaani rububiya fi lmushrak bihi may shardi tahy inuu sifaadka rububiyada u sugo ciddaa uu ilahay u shariik yeelayo shardi maaha bal yaanu sifo qura usugino min sifaati rububiya hadduu wax cibaado ah u sameeyo waa shirka daliilu qowluhu tacaalى wman yadcu maca allahi ilaha aakhara laa burhaana lahu bihi fainama xisaabu cinda rabbi inahu laa yuflixu اlkafiruun addaliilu calى maada haye a inuu kafir mushriga yahy daliil calى ana man sarfa shaya min alcibaadaati ligayr اllahi mushriku kafiru sax jazaka اllah khayr wجه dilaalة الآية على أن mن صرف شhيئا من العباadات لغyr الlahi مشhرك كافir وجه الدilaalة aye فضل qم qم garhkaa lagaga cafiraya adig قyaamka aye wa qwlه inhu laa يفلح الكاfiruun siduu dliil ugu yahy haye waman laa yuflixu fi dunya walaa fi laakhira fahuwa kaafirun haye weji kale alxukmu calayhim bilkufr ilahay muxuu ku xukumay markuu sheegay inay ilaahay cid aanan caabudayaan waman yadcu maca allaahi ilahan aakhara xakama calayhim bilkufr wa cadam alfalaax fi daareyn ayib wuxuu hi ibn اqasim fi xaashiyati calى ثalaaثaة اusul fasamaahum kafiriin ilahay wuxuu ku magacaabay ma alfarqu bayna الshirk wاlkufr wa mushriku kafiru bu ri mutaradifani ba mise waa mutabayinaan kufriga iyo shirka mise baynahum cumuum khusuus yaa isku dayaya haye alkufru acamu min ashirk waxaan dee shirki ahayn buu qofku ku kufriyi karaa soo ma isagoon shirkiba samayn buu kufriyi karaa waxyaaba kalaa lagu kufriyaa de asbaabu ridda dee aada bay u badantay hadduu musxafka ku istaago ama meel wasaka uu ku tuuro yakfur lakin dee shirki maaha sooma marka kulu shirkin waa kufrun shirki kasta waa kufr walaysa kulu kufri shirka lakin kufri kasta maaha shirk fashirku acamu min alkufr falkufru acamu min ashirk alkufru acamu min ashirk lakin qad yuطlaqu axaduhumaa calى alaakhar waxaa dhacda in midkood ka kale magaciisii la siiyo oo shirki la idhaahdo iyadoo kufri loo jeedo ama kufri la idhaahdo iyadoo shirki loo jeedo waxaan filayaa inaynu ka soo naqilnay alimaam الnawowi raximah اllahu taعala ayb awatan qala الnawowiy raximah اllah fi sharxi muslim uma ina الshirka wاlkufra qad yuطlaqaani bimacna waaxid macno quraa loo isticmaalaa wahuwa alkufru billahi tacaala oo kufri baa la ydhaha iyadoo gaalnimo loo jeedo shirki ba la yadhaha iyadoo gaalnimo loo jeedo waqad yufaraqu baynahumaa in la kala geeyana waa la arkaa fa ashirku bicabadati alawthaan wagayriha min almakhluuqaat maca اctiraafihim biاllahi tacaala bikufaari qurayshi fayakunu lkufru acama min ashirk marka shirkiga in lagu khaas yeelaabaa dhacda cibaadada la caabudo makhluuqaat faykun kufru muxuu noqonayaa acama mid ka caamsan oo ka guda ballaarhan min ashirk ayib waman yadcu maca allahi ilaha aakhara adducaa fi laaya adducaa cibaada mise adducaa masala haye haye ducaa cibaada bas ducaa masala maaha haye fadl waa labadaba alaaya tashmil ducaa alcibaada ducaa almasala ka barya caabuda maca allaahi ilahay la jirkiisa ilahan aakhara macbuudan aakhara laa burhaana lahu bih ma macna burhaan burhaan waa maxay a adaliilu alwaadix daliilka waadixa wey ayib hal lahu mafhuum hada lkalaam hal lahu mafhuum oo macnuu ma noqonaya hadduu xujo iyo daliil keensado oo uu saxsan yihi ka ilaahay cid aan ahayn baryaya ama caabudaya mafhuum ma leeyi haye mafhuum ma leh markaa qeydkani muxuu taraya haddaanu mafhuum lahayn laa burhaana lahu bi libayaan waaqi waaqicaa sidaasaba oo mid ilaahay cid ahayn caabuday oo arintaa daliil u helaya ama u haysta maba jiraba waaqia lagama soo helayaba daliil caqliya iyo daliil sharciya toona waay wama huwa alfalaax falaax waa maxay laa yuflixu sama odhan في اآية نفي الفلاح ma هو الفلاح wa حصuل المرغوب والنaجاة miن المrhوب waa wixii qofku uu jeclaa inuu helo wixii uu ka baqanayena inuu ka badbaado marka waxay jeclaayeenna heli maayaan waxay ka baqayeenna ka badbaadi maayeen wayaan macnuhu ayb qala raximah اllahu taعaalى wfi اlxadiiثi adducaaءu muk اlcibaadة daliilu qowluhu taعaalى wqala rabkm idcuunii astajib lakum in اladina ystakbiruuna can cibaadatihi sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ayib ducada la haahdo cibaadada la haahdo adducaa waxaa u daliila inay cibaado tahay oo ilaahay cid aan ahayn haddii loo yeelo ay shirki noqonayso ayuu halkan musanifku sheegaya marka hore wuxuu sheegay noocyo cibaadada ka mid ah kadibna wuxuu bilaabay noocyada inuu mid walba daliilkeedii sheego marka markuu leeyahay wa fi lxadiiثi adducaaءu muk lcibaada waxay ka dhigan tahay inuu yihi wاdaliilu calى ana adducaaءa cibaada waxaa u daliila ducadu inay cibaado tahay ducadana halkan ducaa masأala looga jeedaa soo ma ma fi اlxadiiث waxaa xadiidka ku jira oo ah min qowlihi salى اllahu عalيه wasalam hadalka uhi nebigu adducaaءu muk اcibaada adducaaءu muk اlcibaada waa daliilka tusinaya baryadu inay tahay baryada ilaahay la baryaa inay tahay cibaado marka waxbaynu dee uqadaro waxaynu nihi wاdaliilu calى ana الducaaءa cibaadaة ma fi اlxadiiثi min qowlihi salى اllahu عalيه wasalam adducaaءu muk اlcibaada manaa waxaa u daliila ducada oo ah baryada iyo dalabku inay cibaado tahay oo waxa xadiidka ku jira oo ah hadalka uu nebigu yihi adducaaءu muk اlcibaada markaasuu daliil kalena u sheegay ducada oo wuxu uhi wاdaliilu ay alى ana ibaada alى ana اducaaءa cibaada yani ducadu cibaadati waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaahay uu ihi qaala rabukum udcuunii rabbigiin wuxuu idin yidhi ibarya istajib lakum baryada waan idinka aqbali in aladiina kuwa yastakbiruuna iska kibrinaya can cibaadati cibaadadeeda sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama bay geli daakhiriina xaalo ay yihiin kuwo dulaysan oo xaqiran marka musanifku raximah llahu tacaala ducaduu ku bilaabay sababta uu ducada ugu bilaabayna horeynu sheegna xagga adilo sheegistana ducada ayuu ku bilaabay ducadana laba daliil buu u sheegay oo tusinaya inay cibaado tahay daliilka koobaad waa xadiidka adducaau mukhu lcibaada xadiidkaa tirmidi baa wariyey fi kitaabi dacawaat baabu fadli ducaa waanu daciifiyey tirmidi xadiidka bi lafd hada xadiiثu غariib min hada اlwجه laa nacrifu ila min xadiiثi ibn lahiica waa xadiiث غariiba bimacnaa sanad qura leh waa xadiidka ibn lahiicana cabdullaahi ibn lahiica marka cabdullahi ibn lahiica waa ضaciif oo wuxuu ahaa sayi اlxifd mid xifdigiisu uu liito kutubtii baa ka gubatay baa la yidhi isagoon qaybisteeda iyo xifdigeedana ka bogan waana mudlis falxadiidu daciif bi hada lafd sida tirmidi uu ishaaray ibnu xajarna wuxuu yihi markuu u tarjumeeyey cabdullahi ibn lahiica khalata bacda اxtiraaqi kutubihi markay kutubtii ka gubatay buu isku dhex yaacay wa riwaayat bn mubaarak wbni wahbi canhu acdalu min gayrihima walow fii muslim bacdu shayin maqruun muslim waxbuu ka wariyey laakiin iyadoo cid kale ay la warinayso kelidii aanu ahayn marka xadiidku waa daciif wey lakin macnahu صaxiix sanada waa daciif lakin macna waa صaxiix waayo lannahu صaxa bilafd adducaaءu huwa اlcibaada waayo wuxuu ku ansaxay lafdiga ah adducaau ducaadu huwa ducaadu alcibaada isagun baa cibaadada ah uma qaala waqaala rabukum udcuunii astajib lakum in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahanama daakhiriin xadiidki iyo aayaddu isku xidhay asxaabu sunan baa wariyey wagayruhum saxaxu tirmidi wakadalika alxaakim wاdahabi wاnawowi wbnu xajar wاlalbani wagayruhum xagga macnahana waa isku mid adducaaءu mukhu اlcibaada iyo adducaaءu huwa اlcibaada isku macnuun bay tilmaamayaan mukhu اlcibaada macnihiisu waa maxay adducaaءu ducaadu mukhu lcibaadati cibaadada dhuuxeeda weeye ay lubuhaa wa khaalisuhaa waa lubigeedii iyo inteedii baraxa tirnayd oo mukhu wa khaalisu waa shayga intiisa saafiga ah marka waa cibaadada lafteedunbuu macnuu noqonaya waa caynu lcibaadati wa maxduha waa cibaada lafteedii iyo iyadii oo barax tiran lafdigan kale oo ah marka lafdigaasi cibaadada wuxuu ku sheegay dhuuxa cibaadada ducada wuxuu ku sheegay ujeedaa dhuuxa cibaadada lafdigan kale saxiixna muxuu ihi adducaau huwa alcibaadati ducadu iyada unbaaba cibaada ah marka xasri baa ku jira oo alcibaadata fi dducaa cibaado gebigeedaba wuxuu kusoo koobay duco xasrigaana xadiidku wuxuu inaga tusiyey dhowr dhinac dhinaca koowaad tacriifu arafi ljumla jumlada labadeedii darafba macrifaa laga dhigay darafka koowaad waa musnad ileyhigoo mubtadaa darafka labaadna waa musnadka oo khabarka ah haddii jumlada labadeed darafba ay macrifo noqdaan hada yufiid اlxasr ciddaa laga khabrayo ee laga waramayo in lagu koobay arinka oo macnuu wuxu noqonaya ducaau ducaadu huwa ducaadu alcibaadatu wey isagun baaba ta labaadna waa damiir lfasligo huwada isna xasri buu faa'ideeya jumla ismiya wey mubtadiya khabarka labada waa asma adducaa iyo alcibaada wahada yadul cala istimraar wadawaam marka su-aal baa la isweydiin karaa ducada iyo cibaadada ayuhumaa acam koodeybaa caamsan marka ducada ducaa mas'ala looga jeedo dee cibaadada soo maha waa nooc ka mid ah anwaacda cibaadada musanifku waa ka yihi wa minhu ducaau cibaadada waxaa ka mid o ah afraaddeeda kamida ah ducada soo saama odhan marka iyadoo ducadii ah fardu min afraad اlcibaada sidee baa loo yihi cibaadaba waa duco salaadii markaa duca maaha miya soomkii oo xajkii oo cibaadaadkii kale oo sekadii la bixinayay culimadu xasrigaa iyo muraadka laga leeyahay leeyahayo towjiihintiisa laba qowl bay ku leeyihin qowla koowaad waa in la idhaahdo waxaa loo jeedaa ducada waxaa u fadli badan cibaadada waxaan jeedaa waxaa u fadli badan oo u weyn ducada cibaadaad kale way jiraan laakiin cibaadaadka ta u fadliga badan ee u weyni waa waa ducada marka xadiidka ujeedada laga le waxay noqonaysaa bayaanu mansilati ducaai lmas'alati min alcibaada in la caddeeyo ducada oo adducaau lmas'ala halkay cibaadada ka taagantay inay meel sare ka taagantay waxaanu xadiidku la mid noqonaya xadiidka kale nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi alxaju carafa xajku waa wuquufka carafa un xajku arkaan kale ma laha miya wuu leeyahy arkaan kale hadda maxaa loo yihi xajku waa wuquufka carafo waxaa la doonaya in la muujiyo halka wuquufka carafo oo xajka ka taagan yihi oo macanu waxa weeye acdamu arkaan اlxaj xajku arkaan kale waa leeyahay arkaanteeda ka u weyni waa alwuquuf bicarafa tanna waa saasoo kale ducadu ah, cibaadadu noocyo badan bay leedahay laakiin cibaadada u weyni waa adducaa khaaabi baa ka mida ah culimada saa ku macnaysay xadiidka qowl adducaa huwa cibaada macnaahu anahu mucdam cibaada wey aw afdal cibaada ka qowlihim annaasu bani tamiim dadku waa reer hebel baa la yihi dadkuba waa isxaaq baa la yihi dad kale ma jiraan miya me way jiraan manaa dadka u wanaagsan annaasu banu tamiim dadku waa reer banu tamiim yanaa rag waa hebel iyo hebel rag kale ma jiraan maya way jiraan lakin waa ragga kuwa u sita wlmaalu libilu baa la yidhi xoolo waa geelun laxaa ninkii sii dhowrayo dhaqasha waa geele waa ka yidhi ninkii soomaaliyada gebi yanaa xoolo waa geel ninka idayo waxaa dib usii eegaya riyo hadalkooda badda <laughs> waay geel iyo ariga keebaa nafci badan ya nin wadaadaho isaguna qolooyinka geeleyda ah ayaa markun meelaha isugu nimaadno waanu kaftanaayo geela iyo iyo ariga gaar ahaan riyaha keybaa afdalo waanu ka kaftana markaa nusuustii adilada kusoo aroortay waan isula soo baxna waxaan dhaha bal daliil qura keenoo tilmaamaya fadli geelu leeyihi markaasuu dhahdaa falaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat <laughs> dee taasi waa ku cibro qaata ule ammaan geela la ammaano manaafic iyo fawaa'id loo sheegay balkeen anu waxaan kuu hayaa iyadoo geela la laga dayrinaye oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi mid walba kuruska shaydaan baa ka saaran geela dadka geela markaa eh, raacda ee dee geel jiraha ah nebigu alayh الsalatu salam wuxuu sheegay dad aan adag oo qalabsan inay yihiin ambiyada mid kamid oo geel raacay ma jiro ari bay wada raaci jireen geela qalabsanaanta lagu bartaa arigana naxariista iyo dibacsanaanta lagu barta iyo sabirka ariga intaasoo daliil baa kusoo arooray fadligiisa waa dawaab اljana uhi nebigu alayh الsalatu wasalaam waa dawaabta iyo xayawaanaadka jannada jooga ayuu kamid yihi waa dawaab mubaaraka uhi waa kuwo baraka iyo nafci badan bu uhi nebigu alayh الsalatu wasalaam ilaa nebigu wuxuu soo gaadhsiiy inuu duufka ka biya weli uu soo taagay wadaadkaasi oo ismuu dhiibin <laughs> waxay nala gashay walmaalu ibilu ayay carabi odhan jirta oo geelay aada u jeclaayeen sida dadkeenuba ay u badan yihiin waa yahay xoolo waa geel yacnaa xoolaha kuwa u wanaagsani waa geel marka adducaa huwa cibaadana waa la mido yacnaa cibaadada u sarrayse u weyne u fadliga badani waa maxay waa waa ducada wey waay macnaha labaadna waa in la idhaahdo me waa calaa daahirihi oo macnuu waxa weeye xaqiiqaة اcibaadati tarjicu ilى ducaaءi اlmasأala wاalab xaqiiqada cibaadaduba waxay u noqonaysaa ducay u noqonaysaa oo haddaad tukato xaqiiqada salaadaadu waa duco maxaad u tukanaysaa dee ilahay baad subxana wa tacala janno ka doonaysaa aad ka magan gelaysaa cadaabkiisa iyo cadhadiisa haddaad soomtad sidaasoo kale markaa fahuwa xadiiu can ilcibaadai daatiha la can fardi min afraadiha xadiikuba wuxuu ka waramaya cibaadada lafteeda waaya wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum markaa eh, waju dilaaluhu de waa iska waadix xadiidku haluu ka tusinayo ducadu inay tahay inay cibaado tahay oo dee nebigaaba calayh salatu salaam ku sheegayba bal cibaadadiiba ku ururiyey ducada daliilka labaad ee musanifku raxima llahu tacaala uu sheegay waa aayadda uu yihi wdaliilu qowluhu tacala waqaala rabukum udcuunii astajib lakum in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin aayaddanna halkay ka tusinaysaa inay tahay ducadu cibaado awala culamaau tafsiir waxay u badan yihiin ducada aayaddan lagu sheegaya inay tahay ducaa lmasala waalab baryadii inay tahay waxaanay taa u daliishadeen qariinada ah astajib lakum yaana waan idinka aqbali doona waan idinka ajiibi doonaa iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu aayadda la xidhiidhiyey xadiidka ducada ka hadlaya waa qaala rabkum idcuunii astajib lakum culimada qaarkoodna waxay idhahdeen me adducaa fi hadi اlaya wa ducaa اlcibaada waxaana u dalila ducaa cibaada inay tahay waxa aayadda ku jirta in aladiina yastakbiruuna can cibaadati oo ducadii xagga hore lagu sheegay xagga dambena cibaada lagu magaca cibaada lagu magacaabay marka inay ducaa cibaada ahayd bay taasi daliil u tahay almuhim waxaynu iska maraynaa say mufasiriintu u badan yihiin ibnu jariirna raxima llahu tacaala uu rajaxay oo ah ducadu inay tahay fi laaya ducaau lmasala waalab baryada inay tahay in markaa baryada ilaahay la baryaa ay cibaado tahay ayay aayaddu daliil u tahay halka daliil uga tahayna waxaa weeye almru ma fiiha min almri biاdducaa waa faritaanka ilaahay uu dadka amray duco oo ihi udcuuni kul maa amara allahu bihi amra iijaabin aw istixbaabin fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay uu amray dadka oo uu ku waajibiyey ama u sunayey waa cibaado wejiga labaadna waxa weeye wacdu thawaabi calayha inuu cidda ilaahay barida ilaahay u ballan qaaday ajar wacd اأjri calayha alku ajaru kaga jiraa wastajib lakum wacd allahu man dacaahu biاlistijaaba ofka ilaahay baryo ilahay muxuu u ballan qaaday inuu ilaahay baryada ka aqbalayo de ilaahay baryada inuu ka aqbalaana waa abaalmarin fiican soo ma wejiga saddexaad ee aayaddu ay ka tusinayso baryadu inay cibaado tahay waa damu taariki الducaa wa damu taariki الducaa wاlwaciidu calayhim waa dhaleeceynta ilahay u dhaleeceeye kuwa ducada ka tegey in aladiina ystakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna jahanama daakhilin ilaahayna subxaana watacaala uu ugu goodiyey ciqaab marka damu taarik ducaa waa alwaciidu calaa dalik iyo goodiga ilaahay arrintaasi uu ugu goodiyey wejiga afraadna waxa weeye tasmiyat اllahi subxaana wa tacaala adducaa cibaadata inuu ducada lafteeda ilaahay cibaado ku magacaabay oo markuu cibaadada dadka amray kii ka tegey ilaahay wuxuu ku sheegay inuu yahay mid cibaadadiisii ka tegey in aladiina yastakbiruuna can cibaadati wasama allahu adducaaa cibaadatan intaasaana ku filanba inuu ilaahay subxana wa tacaala ku magacaabay cibaado inuu ilaahay ku magacaabay ayib marka mar haddii ducadii ay noqotay cibaado de ilahay cid aan ahayn in la baryo xukunkeedu muxuu noqonaya maa xukmu ducaau gayr اllah shirk hataan ku haa kun shilin dhib shirki ba ama qalinkaaga i dhib qalinkaaga isi shirki ba e shirki maaha idan fi lamri tafsiil arrintu kala qaadis baa gelaysa iyo fahfaahin su-aashu waxay tahay hal ducaaءu اlmasأalaةi wالطalbi cibaadaة maxضة am ficlu muxtamil ducadan baryada iyo waxweydiisiga ah ma cibaado barax tiran ba sida salaada oo kale oo hadal kale aan u baahnayn qofka ilaahay cid aan ahayn u sameeya markiiba la odhanayo kufriyo shirki buu ku dhacay mise waa ficil muxtamilah muxtamil waxaa looga jeedaa mar cibaado noqda marna aan cibaado noqon labada waa tee waa ficlu idan ducaaء الطalb wاlmasألة laysa cibaadaة maxضة wainama huwa ficlu muxtamil yakunu cibaadaة taara taara walaa yakunu cibaadaة taaraة أخrى mar buu cibaado noqdaa marna cibaado ma noqdo markuu cibaadada yahay ayaa ilahay cid aan inaan loo samayn karin haddii loo sameeyana ay noqonaysaa maxay shirki ay noqonaysaa marka aanu cibaadada ahaynna xukum kaloo uu qaataba shirki noqon maayo mataa yakunu ducaau gayr illaahi shirkan baryada ilahay cid aan la baryaa goormay shirki noqonaysa aye nacam ida dacaa gayr allah fima laa yaqdiru caleyhi ila allah hadduu ilaahay cid aan ahayn weydiisto wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin sida roob inuu keeno qof dhintay inuu shaafiyo janno inuu geliyo naar inuu ka badbaadiyo arsaaqadda inuu u ballaadhiyo waa shirki waxaa isweydiin xaaladaa maxay baryadu shirki ku noqotay idaa dacaa hayr allah fima laa yaqdiru caleyh ila allah hadduu ka baryo ilahay cid aan ahayn wax ilahay mooyaane cid kaleba aanay awoodin maxay baryadaasi shirki u noqotay haye xaq ilaahay khaasa yani liannahu wasafa hada lmakhluuq bikhasaa'is illah liannahu wasafa waahbata lihada lmakhluuq bikhasaa'is illah wixii ilaahay sifaadku ilahay ula gaarka laha u makhluuqan ku sifeeyey sifaadka ilahay uu la gaarka yahay maxaa ka mid a alqudratu calaa kuli shay wallahu calaa kuli shayin qadiir soo ma ilaahay shay walba wuu awooda laakiin makhluuqu shay walbama awoodo awooddiisa iyo qudradiisa waa maxduud marka wax ilaahay mooyaane cid kale aanay qaban karin haddaad makhluuq weydiisato waxay ka dhigan tahay makhluuqa inaad ku sifaysay sifadii ilaahay ee ahayd in wax walba awoodo wa tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliqi kufrun in makhluuqa khaaliqa lagu shabaho sifaadkii khaaliqa makhluuqa la siiyaana waa maxay kufri iyo gaalnimo oo inuu qofka si cad u yidhaahda asheekh fulan calaa kuli shayin qadiir sheekh fulan wax walba wuu awoodaa ma shaki baa inagaga jira gaalnimadiisa waa maya de taa waxaa la mid a ah. wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin markuu weydiisto waxay ka dhigan tahay inuu yidhi isagu dadka kale la mid maahee wax walba wuu awoodaa oo wuxuu ihi sheekh hebelow ha dhintaa maha noolaada hala jooga maha maqnaado qofkaa xanuunsanaya ii shaafi waad sidaad le sui sheekaygu wuu awoodaa kuwa xanuunsanaya inuu shaafiyo sheekhe balow roob noo keen war sidaad leedahy sheekhaygu wuu awoodaa inuu roobka keeno miyaanu sifadii ilaahay siin wa calaa kuli shayin qadiir macanidu de waa sidaas ayib xaalad labaad ducaau gayr illaahi uu shirki noqonayo ida dacaa alamwaata wاlghaa'ibiin hadduu baryo kuwa dhintay iyo kuwa maqan walow waxa uu weydiisanaya ha noqoto wax kuwa noolee la joogaa ay awoodaane xaaladana waa shirki maxaa baryadu xaaladaana shirki ay u noqotay lanna kuwa dhinta waxaa laynoo sheegay inuu camalkooda go-ay soo maa idaa maata bnu aadam inqaaca camalu kan baryayaa markaa muxuu ictiqaadsan yahi camalkoodu inaanu goyn oo weli adduunyada ay ka shaqaynayaanoo dadka joogee baryaya waxu tarayaan qofka qof dhintay baryaya ama qof maqan wasafahu bikhasaais اkhaaliq khaaliqa khasaa'istiisiibuu ku sifeeyey siduu ugu sifeeyey te wuxuu leeyahy meel walba waxbuu ka maqlaa wax dheer iyo wax dhowba yaa maqla horta oo sifadiisa ahayd allahu subxana wa tacaala wahuwa samiic اcalim wahuwa samiic اlbasiir marka haddaad qof maqan oo qaarad kala jooga oo fii xukmi xaadirna mid kula joogana aan la xukm ahayn sida telefoon ku wada hadlaysaan waa haaib lakin waa fi xukmi xaadir mid haaiboo fii xukmi xaadir aan ahayn ayaad bariday americuu joogaa ama hindiyuu joogaa markaasaad baryaysa ama wuu dhintay baryadaadan ictiqaad bay ku salaysantah iskamaad baryiinune aada marka hore ictiqaaday inuu meel dhow iyo meel dheerba wax ka maqlo wax walba inuu tari karo dhib walbana inuu difaaci karo dhacdayna inuu inuu kaa dulqaadi karo ictiqaadkaasay ku dhisanta wailaa caba bay noqonaysaa dheeldheel iyo ciyaar iyo macno daray noqonaysaa baryadaada oo haddii lagu dhaahdo sheekhan aad baryaysee dhintay ama maqani miyuu ku maqlaya oo aad tidhaahdo inama maqlayo de waa l addaa mid waalanta waxaan ku maqlayn maxaad ka baraysa laakiin maxay odhanayaan una maqlayaa bay odhanayaan anaan arkay qaar saa mid nool iminka u dhintae oo dadka qaarkood ay ku lumeen ayaa anagoo meeshuu joogay meel ka fog joogna aanu soo hadal qaadno qaar atbaacdiisii iyo kuwii daba socday kamid a ku lunsanaa ayaan isla soo hadal qaadnay sheekh weyna maqlayahay oo me miyuu yimi maye isagoo meel heblaayo joogaa kilomitiro aad tiro badan ay noo dhexeeyaan afartan soddon kilomitr halkaasuu inaga maqlayaa bay leeyihin soo macnaheedu maa sifada ilah o kalu leey ilaahay gabadhii nebiga la hadlaysay buu maqlay soo ma isagoo samooyin ka sareeya qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fi zawji wa tashtaki ila allah kana waa saasoo kale ku leeyihi marka qofka qof dhintay ama maqan baryaya sifaadki ilahay buu siiyey ay ka mid tahay alqudratu calaa kuli shay oo ay ka mid tahay samcu jamiici اlaswaat baciidiha wa qariibiha oo ay ka mid tahay eh, ru'yatu kuli shay shay walba inuu arko albaciid walqariib ka fog iyo ka dhow markaas baabaha ay shirki ku noqotay kuwaas ayaa ka mid a ayib mataa yakuunu mataa laa yakuunu ducaau gayr ilahi shirkan goormaa baryada ilahay cid aana inuu shirki noqonayn ida dacaa xayan xaadiran aw fii xukmi اlxaadiri fi ma yaqdiru calayh waa hadduu weydiisto mid nool xayan xaadiran la jooga ama fii xukmi xaadir lama jooga wuu maqan yahi laakiin wuxuu la mid yahay ka la jooga de waa ka telefoon kuwada hadlaysaan oo kale isagoo an kula joogin fi ma yaqdiru calayhi ka baryo weydiista wuxuu awoodo siayna tidhaahdo kun shilini dhiib qalinkani dhiib xukumkeedu waa maxay shirki maaha de laakiin asalku waxa weeye baryadu inaanay banaanayn waayo dee qofku way dulleysaa baryadu kan la baryayana way dhibtaa mar hadduu makhluuq yahay si awgeed bay shareecadu xaaraantimaysa oo axaadiis badan baa kuso arortay damb lmasala ilaa xaalado gaaroo laga soo reebay mooyaane laakiin asal waxa u ah su-aal lmakhluuq inay tahay xaaraan makhluuqa in la baryo wax la weydiista lakin shirki maaha mar hadduu nool yahay kula joogo ama kula joogo la xukum yahay waxana uu yahay wuxuu awoodo xaaraan ba ha xaaladaha qaarkood xaaladaha qaarkoodna mubaaxe laakiin shirki ma aha culimada qaarkood ijmaac bay kusoo roreen masaladaas in xukumkaa laysku waafaqsan yahay shekhul islaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa faina almuslimiina mutafiquuna calى ma calimuuhu bilidiraari min diin اlislaam ana alcabda laa yajuuzu lahu an yacbuda walaa yadcuwa walaa yastagiiثa walaa yatawakala ila calى اllah wa ana man cabada malaka muqaraba aw nabiya mursala aw dacaahu aw istagaaثa bihi fahuwa mushriku falaa yajuusu cinda axadi min almuslimiina an yaquula alqaa'il ya jibraa'iilu aw ya mikaa'iilu aw ya ibraahiimu aw ya muusa aw ya rasuula allah ikfir lii aw irxamnii aw irzuqnii aw insurnii aw akifnii aw ajirnii min caduwi aw naxwa dalik bal hada kulh min khasaais اlilaahiya shekh islam ibnu taymiya oo qura maahe culimo badan baa ijmaacaasi soo naqlisay sheekh sulayman ibn cabdillahina wuxuu yihi ida tabayana dalika faaclam ana alculamaa ajmacuu calى ana man sarfa shaya min nowcayi ducaa ligayr اllah fahuwa mushrik culimadu ku ijmaacaane isku waafaqeen qofka labadii nooce ducada ducaaulmasala ay ka mid tahay ilahay cid aanayn u sameey mushrik yahay walow qaala laa ilaha ila lah haba idhahdabe walow qaala laa ilaha ila lah muxamedun rasuululah sallaa wasaam ha tukado ha soomo id sharطu lislaami maca atalafudi bishahaadateyn an yacbuda ila اllah waayo islaamnimada marka laga yimaado inuu qofku shahaadateynka ku dhawaaqo waxaa shardi u ah qofku inaanu shirki samayn de oo qofkii oo shirki samaynaya islaamnimadiisu iska sii baaqi ahaan mayso walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun faman aataa bishahaadateyn wacabada hayr allah maata bihima xaqiiqata qofka shahaadateyn ku dhawaaqa lakiin ilahay cid in caabuda dhab ahaan lamuu iman oo shahaadateyn shirki ka maran baa dee qofka laga rabay shahaadateyn shirki la socdaa waxba u tari maayaan win talafada bihima kalyahuud aladiina yaquluuna laa ilaha ila اllah wahum mushrikuun wamujaradu talafudi bihima laa yakfi fi slaam shahaateenka in afka lagaga dhawaaqo quri qofka kuma fila biduuni اlcamal eh, bimacnaahuma iyadoon macnahooda lagu camal falin waictiqaadihi ijmaaca macnahoodana iyadoon la ictiqaadin taana waa la isku waafaqsanyay buui culimo badanoo ka mida ah culimada shaaficiyaduna masalada isticaadada ilahay cid aan ahayn in la magan galo markay ka hadlayaan bay sheegaan inay shirki tahay culamaa alxanafiya in badan oo ka midiina sidaasoo kale sida ku xusan kitaabka la hah juhuudu culamaai alxanafiya fi muxaarabati alquburiya shams اdiin alafghani uu qoray raximah اllahu tacaala wallahu aclam wsala اllah calى nabiyina mxamed wcalى alih waasxaabihi ajmaciin